بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المصنف والنحو لا يسمعون إلى الملأ الأعلى waxaa la mid ah jumlada musta'nafada ah almunqaطica camaa qablahaa waxaa la mida laa yasamacuuna ila almala'i alaclaa aljumlaة اlmusta'nafa waa laba nooc almuftataxu biha alkalaam iyo almunqaطica camaa qablahaa almunqaطica camaa qablaha waxaan soo qaadanay walaa yaxsunka qowluhum ina alcizata lilaahi jamiican waxaa kaloo la mid ah laa yasamacuuna ila almala'i alaclaa malaa'igta sare dhegaysan maayaan alwaaqicatu laa yasamacuunadaasoo dhacday bacda waxifdan min kulli shayطaanin maarid waxifdan xifdin min kulli shayطaanin shaydaan kasta laga xifdiyo maarid ay khaarijin can الطaaca oo طaacada ilaahay ka baxay fajumlaةu laa yasamacuuna laa maxala laha min alicraab jumladaas icraab maxal kuma lahaa لأnnahaa musta'nafaةn maxaa yeele waa jumlo musta'nafa ah isti'naafan naxwiyan isti'naaf naxwi ah oo ah annahaa munqaطica cama qablaha la isti'naafan bayaaniyan isti'naaf oo bayaani ah ma aha isti'naafka ay bulaqadu yaqaanaan meeshan ma yaallo wa huwa isti'naafka bayaaniga ah maa kaana jawaaban waa wixii jawaab u noqda can su'aalin muqadar su'aal muqadar ah istinaafkaas bayaaniga ah oo ah maa kaana jawaaban can su'aalin muqadar meeshan ma imaan karo sabab li'annahu low qiila maxaa yeelay haddii la dhihi lahaa su'aashii aashii muqadarka ahayd waa tanaahe liأyi shayءin tuxfadu min ashayaatiin oo shayaatiinta maxaa samada looga xifdinaa fa ujiibu oo markaas lagu jawaabo biأnnahum laa yasamacuuna maqli maayaan lam yastaqim ma toosnaanaayo laa yasamacuuna markaa waxay jawaab u noqotay su-aashan muqadarka ah oo ah liأyi shayin tuxfadu min الshayaaطiin macnihii markaa wuxuu noqday macno faasid ah haddii istinaafka laga dhigo istinaaf bayaani ah fayanbaqii haddaba waxaa habboon an yakuuna inuu ahaado kalaaman munqaطican camaa qablahu hadal ka go'an wixii asaga ka horreeyey oo ula jeedo waa inuu noqdo istinaaf naxwi ah istinaafkii bayaaniga marka meesha ma imaan karo ilan macnafaas sidaah ka dhashay oo ah shayaadiinta maxaasamada looga xifdiyey haddee waxaa looga xifdiyey inay dhagoolayaal yihiin waxba aysan maqlayn sax ma aha marka haddii dhagoolayaal yihiin waxba aysan maqlaynin lagama xifdiyeen waxaa wax looga xifdiyey annahum yasammacuun walaysat ma ahaanin jumlatu laa yasammacuun haddaba istinaaf bayaaniya ma noqon karto waxaa kale kaleysan noqon karin nacti waxaa kale oo aysan noqon karin xaal nactigii xaalkiiu rabaa inuu meeshan ka saaro walaysat jumlatu laa yasammacuun jumlada laa yasamacuuna sifatan haaniya sifo labaad uma aha linnakira nakirada wa hiya nakiradaasuna waxay tahay shayطaanu walaa xaalan minha min annakira nakiradana laga xaalayn maayo wuxuu leeyahay laa yasamacuuna oo jumlo ficliyaa ah nacti labaad uma noqon karto shayطaan xaalna uma noqon karto walaa xaalan minha ay min annakira muqadaratan xaal ay tahay xaaladaasi midii la qadaray fi lmustaqbal mustaqbalka mid la qadaray liwasfihaa ay nakira oo xaalku muxuu ku suuroobay liwasfihaa ay nakira maxaa yaal nakiradii baa waxaa lagu sifeeyey bimaaridin maarid baa lagu sifeeyey wa xifdan min kulli shayطaanin maarid shayطaan waa nakiro maaridna waa nactigii koowaad laa yasamacuuna nacti labaad lagama dhigi karo sidoo kalena laa yasamacuuna xaal lagama dhigi karo oo shayddaan laga xaalaynaa su'aal baa marka imaan karta saaxibulxaal waa inuu macrifo noqdo shaydaanna waa nakiro oo say ku suura in laga xaaleeyo ilaan saaxibulxaalkii baa nakiro noqday wuxuu ku leeyahay naxwo ahaan in laga xaaleeyo waa u suuroobay sababtoo ah nakirada saaxiibulxaalka ah haddii la sifeeyo waxbaa laga xaalayn karaa soo maahayn musawiqaadka nakirada markii wax laga xaalaynaa waxaa ka mid ahaa in la sifeeyo xagga macnaha uun faasida ma ahane naxwo ahaan waa u suuroobay in la xaaleeyo iyo in la sifeeyo labadaba haddii la sifaynaana waa nacti labaad haddii la xaalaynaana waa suurogele lianna nakira wusifat maxaa yeele waa la sifeeyey walaa xaalan minha ay min annakira muqadaratan xaaladdaas oo mid la qadaray fi lmustaqbal liwasfihaa ay nakira maxaa yeeley nakiradii baa waxaa lagu sifeeyey bimaaridin wa huwa midkan dambe oo liwasfiha uu ku leeyahay cillatun waa cillo litaswiiqi majii'i alxaali min annakira xaalka in nakiro laga xaaleeyo oo saaxibulxaal nakiro uu noqdo waxyaabaha banneeya waxaa ka mid a ah in la sifeeyo ciladiiyo marka kuu sheegaa musawiqaadkii inuu ka mid yahay xaalka in la sifeeyo haddaba jumladan laa yasamacuuna xaalna way noqon kartaa wasfina waa noqon kartaa qaacidadiina sidaasay ahayd aljumalu wa shibhu اljumali bacda almacaarif axwaal wa bacda الnakiraati nucuud wa bacda gayri اlmutamaxidi yajuuzu fiihi اlwajhaan wa bacda gayri اlmutamaxid yajuuzu fiihi اlwajhaan haddii nakiro la sifeeyo kadibna jumla ay dhacdo jumladaas xaalna waa laga dhigi karaa wasfina waa laga dhigi karaa laakiin nakira dabadeed haddii jumla ay dhacdo jumladaas maxay noqonee wasfi keliya macrifo dabadeed haddii jumla ay dhacdana xaal keliya laakiin haddii aad aragto nakiro oo la sifeeyey oo jumla ay ka dambaydo jumladaas loo wajir waa kuugu bannaantah inaad xaal ka dhigto ilaan musawiqaa haysataahe iyo inaad nakiro ka dhigto labadaba tusaale ahaan waxaa la mid a ah inaad tidhaahdo ra'aytu rajulan saalixan yusallii yusallii waa jumlo dhacday bacda annakira almawsuufa bisaalixin marka yusallii xaalna waa ka dhigi kartaa nactina waa ka dhigi kartaa wasayaأtii waxaa imaan doona ana aljumlaةa alwaaqica jumlada dhacda bacda nakiratin mawsuufatin jumlada dhacda nakira mawsuufa'a dabadeed taxtamilu اlwasfiyata wاlxaaliya labadaba inay ixtimaasho wasfina in laga dhigo wasfi labaadu noqona iyo xaaliye inay ixtimaasho oo ah in xaal laga dhigo wa inama اmtanaca alwasfu wاlxaal wasfiga iyo xaalku wuxuu mumtanic u noqday lifasaadi اlmacnaa macnaha faasid noqona وإنما امتنع الوصف والحاaل هنا لفساaد المعنى لكن نحو aهاan waa u suuرo gelay أما على تقدير صفة صفة in laga soo qaado فلأنه لاa معنى للحفظ maxaa yeele wax macنaha ma laha in la xifdiyo min شhayطاaن laa يسمع شhayطاan aan wax dhegadhegaynayn in laga xifdiyo wax macnaa ma laha ilan macnihii muxuu noqonaa wa xifdan min kulli shayطaanin maarid waxaan ka xifdinnay samada shayddaan kasta oo madax adag shayddaankaasoo ama shayaadiintaasoo laa yasamacuuna aan wax dhegadhegaynayn shayaadiin aan waxba dhegadhegaynaynin ayaa samadii laga xifdiyey macnuhu suusaas noqon maayo macnihii marka faasidu noqday haddii aysan waxba dhegdhegaynayn oo aysan waxba dhegaysanayn maxaa looga xifdiyey idan wasfigii meeshaasi ku baxay wa ama calىa taqdiiri اlxaali اlmuqadara xaaladda muqadarada ah in laga soo qaado miya faliأnna aladii yuqadiru macna alxaali xaalka macnihiisa axadka qadara huwa saaxibuhaa waa saaxibu اlxaal xaalku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood xaalun muqaarina iyo xaalun muqadara alxaalu اlmuqaarina waa xaalka macnaha ayada ku dhex jira oo masdarka ah uu haabit yahay caamilulxaal macnaha ku dhex jira oo masdarka ah markii uu dhacayay tusaale ahaan jaaءa caliyun daaxikan daaxikan maxaa ku jira addaxik masdarkaasi haabit buu ahaa markii uu dhacaayey jaaءa masdarka ku jira oo ah almaji yacni haada الضaxiku kaana haabitan waqta almaji waxaa la yidhahdaa alxaal almuqaarina muqaarinna maxaa loogu magacaabay liأnna axadahumaa yuqaarinu الآakhar kaas markii uu dhacaaya caamilulxaalka masderkiisa xaalkan masderkiisuna waa joogay haabit buu ahaa xaal kaloo waxaa jira la yidhaahdo alxaalu اlmuqadara macnaha xaalka haabit mu uusan ahayn macnahaas hore markii uu dhacayey kadib kiis buu dhici doonaa oo saaxibulxaal baa wuxuu rabaa markaas kadib inuu rido taqdiirkana macnaheedu waa sidaas alxaalu اlmuqadara yuqadiruhaa saaxibuhaa ee yuriidu an yuuqicahaa wuxuu rabaa inuu rido wuxuu qorshayna inuu riday ka dhigan tahay tusaale ahaan haddii aan idhaahdo ra'aytu camran qaa'iman qadan camar baan arkay xaal uu yahay mid taagan berri qiyaamkaasi markii aan camar aan arkay haabit muu ahaa ra'aytu camran qaa'iman qadan camar baan arkay xaal uu yahay mid taagan hadde ma taagnayn markaas macnihii haddaba muxuu yahay qaa'iman qadan ay muriidan an yaquuma qadan muriidantaani waa muqadiran bay ka dhigan tahay asagoo rab inuu hee berri uu istaago waxaa la mid mida ah qowluhu tacaala wakharuu lahu sujadaa way dhaadhaceenoo way daateen sujadan xaal yihiin kuwa sujuudaaya markaas ay dhaadhacayeen sujuudkani haabit muu ahaa haabit ma ahayn haddaba sujadan maxaa laga wadaa ay muriidiina wa muqadiriina sujuud ayagoo raba markaas inay sujuudaan waaye idan sujuudkani haabit muusan ahayn cinda alkhuruuj waxaa kaloo la mid ah qowluhu tacaala wallow ilaa qowmihim mundiriin waa ay jeesteen tolkoodii bay u jeesteen mundiriina xaal iyihiin kuwa digaaya markaas ay jeesanayeen indaarkaani haabit miyuu ahaa laakiin mundiriin maxaa laga wadaa ay naawiina wa muqadiriina alindaar ayagoo markaas niyada ay ugu jirto oo qorshaha ay ugu jirto inay hee tolkooda ay u digaan fadkhuluuhaa khaalidiina waa la mid ayadana alxaalu اlmuqadara ama calىa taqdiiri اlxaali اlmuqadara faliأnna aladii yuqadiru macna alxaal maxaa yeelay macnaha xaalka macnaha xaalku waa kee xaalka masderka ku jira axadka qadara oo qorshayna ah oo raba inuu rido huwa saaxibuhu waa saaxibu اlxaal wالشhayaaطiinu shayaaiintana laa yuqadiruuna ma qorshaynayaanoo ma rabaan bimacnaa laa yuriiduun cadama الsamaac walaa yuriiduunahu ma rabaan macnihii haddaba muxuu noqonaa haddii xaal muqadaraa laga dhigo wa xifdan min kulli shayطaanin maarid shaydaankaasoo laa yasamacuun ay laa yuqadiruuna walaa yuriiduuna الsamaac fi اlmustaqbal macno saxana ma aha hum yuriiduuna الsamaac qaalahu sidaa waxaa yidhi almusanifu baa yidhi fi اlmuغni idan saaxibu اlxaal huwa اladii yuqadiru alxaal almuqadara axadka qorshaynaa hoo raba inuu rido saaxibulxaalka soo ma aha ilaan wakharuu sujadan marka aan lahayn sujuudan yaa rabay inuu rido wa huwa waa ah saaxibulxaalka sidoo kale marka aad leedahay wallow marka allah uu leeyahay wallow ilaa qowmihim mundiriin man اladii yuriid wayuqadir hada اlindaar saaxiibulxaalka oo ah waawa ra'aytu camran qaa'iman qadan marka aad leedahay qaa'imkan soo xaalo muqadara ma aha macnaha ku jira oo ah qiyaamka alqiyaamu fi اlmustaqbal man اladii yuriid wayuqadir saaxiibulxaalka oo ah camran wa taquulu waxaa leedahay ra'aytu camran qaa'iman qadan soo maaha camar waay marka qaa'iman xaal uu yahay ee yuriidu اlqiyaama qadan camar aan ka xaalaynayna maxaa dhacay wa taquulu fi listinaafi waxaa leedahay bilisطilaaxayni labada isطilaax laba istinaafaa jira soo maaha alistinaaf الnaxwi wاlistinaaf albayaani aw ilbalaaqi istinaafka bayaaniga ahna waxaan dhahnay wuxuu jawaab u yahay su'aal muqadar ah laakiin meeshaan oolin maa laqiituhu asaga lama aanan kulmin mud yowmaani laba maalin ku dhan lama aanan kulmin fa haada tarkiibu tarkiibkan oo ah maa laqiituhu mud yowmaani kalaamun waa hadal tadammana jumlatayni musta'nafatayn wuxuu wataa laba jumlo oo musta'nafo ah laakiin labada jumlo mid ka mida ah istinaafkeedu waa naxwi mid ka midana istinaafkeedu waa bayaane ixdaahumaa labada jumlo middood waxay tahay jumlatun ficliyatun muqadama jumlo ficliya oo horayda oo ah wahiya waxay tahay maa laqiituhu oo jumlo ficliya ah wahiya musta'nafatun istinaafan naxwiyan waana istinaafee naxwi wاhaaniyatu midda labaad jumlatun ismiyatun waa jumlo ismiye ah mu'aharatun oo dambayda oo waxay ka dambaydaan midda hore waya waxay tahay mud yowmaani waya hiya musta'nafatun istinaafan bayaaniyan waana jumlo musta'nafa oo istinaafkeedu bayaani uu yahay haddii istinaafkeedu bayaani uu yahay waa inay markaa jawaab u noqoto su'aal muqadar ah li'annahaa fi الtaqdiiri jawaabu su'aalin muqadar maxaa yeelay su'aal muqadar ah bay jawaab u tahay su'aalkaasoo naashi'in ka dhashay min aljumlati almutaqadima jumlada hore jumladan dambe oo ismiyada ah waxay jawaab u noqonee su'aal muqadar ah. su'aashaas muqadarada ahna waxay ka dhalatay maxay midda hore oo ficliyada ah wa kaannaka lamaa qulta waxay ka dhigan markaa tidhi maa laqiituhu maa laqiituhu baa marka su'aal ka dhalanee qiila laka waxaa lagu yidhi calىa ra'yi man jacala mud man jacala maa idiin qoran mise man yajcalu man jacalu man yajcalu calىa ra'yi man yajcalu mud mubtada haddii la qabto qolada mud mubtada ka dhige waxay ka dhigan tahay in lagu yidhi maa amadu daalika intay dhan tahay mud yowmaani mud waxaa ka dambeeya waa isim marfuuca soo ma aha markaas waa isim sidoo kale waxaa ka dambeeya hadduu ficil noqdana waa isim laakiin waxaa ka dambeeyaahi haddii uu noqdo isim majruur ah muddii waxay noqonayaa markaas xarfu jar mufuum ma maaho laba marba marka isimay noqonee waxaa ka dambeeya hadduu marfuuc yahay sida meesha noo taalla mudyowmaani marka waa isim mubtada maa laga dhigaa mise khabar laba ra'yiyaa ku jira waxaa ka dambeeya hadduu ficil yahay markaasna waa isim waana daraf haddii laakiin waxaa ka dambeeya isim majruur uu yahay mud iyo mudu maxay noqonayaan laba xarfu jar calaa ra'yi man yajcalu mud mubtada markii aad tidhi maa laqiituhu waxay ka dhigan tahay in lagu yidhi haddii la qabto qolada mud mubtada ka dhigaya ma amadu daalika inta aadan la kulmin maxay dhan tahay faqultu waxaa tidhi mujiiban lahu qofka su'aasha ku weyddiiyey mujiiban lahu lihaada saa'il adou jawaabaya waxay ka dhigantay inaad tidhi amaduhu muddadaasi waxay dhan tahay yowmaani laba maalin bay dhan tahay qoladaani marka waxay leeyihiin mud waa mubtada yowmaanina waa khabaray leeyihiin yowmaani marka waxay ka dhigayaan khabar mudna waxay ka dhigayaan mubtada wa ra'yi man yajcaluhaa khabaran haddii la qabto qolada muudka dhigee khabar warkooda haddii la qabto khabarkaasoo muqaddan muqadama ah, fataqdiiru su'aal wuxuu yahay maa baynaka wa bayna liqaa'ihi saasaa loo soo qadaraa markii aad kulanteen iyo hadda imisaa u dhaxayda markaasaa waxaad tidhaahday jawaabuhu waxay tahay baynii wa baynahu yowmaan haddaba yowmaan maxaa ka dhigee mubtada mu'akhar ah baynii oo daraf ahna maxaa ka dhige khabar muqadam ah taqdiimkiisu waajib miya mise waa jaa'is waa laydinka rabaa jawaabtaas fa jawaabuhu jawaabkiisu wuxuu yahay baynii wa baynahu yowmaani aniga iyo asaga inta aan inta aan kulannay waxaa u dhexayda laba maalin wاlأwalu midka hore oo ah inuu mubtada yahay qowl الmubarid wabnu saraaj wاlfarisi wالثaanي kan labaadna qowl اlأkhfash wالzajaaj wanusiba ilaa siibowey haddaba mud yowmaani laba ra'yi baa ku jirta yowmaani in laga dhigo khabar mudna laga dhigo mubtada alqowl الثaanي yowmaani waa in laga dhigo mubtada muؤahar ah mudna in laga dhigo khabar muqadam ah labadaas raayo marka waa hee waa ku jiraan kii aad doontaana marka qaadanaya oo kula saxsan laakiin mar kasta istinaafteedu waa istinaaf maxay oo bayaani ah sababtoo ah waxay jawaab u tahay su'aal muqadar ah oo ka dhalatay midda hore waama calى اlqowli haddii la qabtamiyaa bianna yowmaani faacilun lificlin maxduuf yowmaan inay faacil ay tahay ficilkeeduna uu xadfan yahy wataqdiiru maa laqiituhu mud madaa yowmaani warkaas haddii la qabtamiyaa ow ana yowmaani khabaru limubtada'in maxduuf ama haddii la qabto warka dhaca yowmaani waa khabar mubtada'idun waa maxduuf wa taqdiirun wuxuu yhi maa laqiitu min aلzamaan aladii huwa huwadaasaa marka mubtada'a ah yowmaani falaa yatamashaa ku socon maayuu yidhahda markaas lagama dhigi karo markaas jumlo musta'nafo ah oo istinaafkeedu hee uu bayaani yahay sababtoo ah mud markaas waxa ka dambeeya waa loo idaafeynaa oo madaa yowmaani waxay noqonayaa jumlo ficil iyo faacil ka kooban fii maxalli jarin biidaafati mud ilayha mudna markaas darafay noqoneen huwa yowmaani sidoo kale waa jumlo isim iyo ama waa jumlo ka kooban mubtada iyo khabar jumladaas mubtada khabar ka koobanna waa jumlatun e silatun laa maxalla laha min alcarab wa aadaani lqowna labadan qowloo dambe liطaa'ifatayni min alkuufiyiin koox kuufiyiinta ka mid ah saas qabaa inay faacil ay tahay iyo inay mubtada u tahay inay khabar u tahay mubtada maxduud wa midluhumaa ay midlu jumlatay maa laqiitu mid yoomaani waxaa la mida fii kownihimaa inay labadoodu yihiin kalaaman mutadaminan jumlatayn musta'nafatayn maa laqiitu mud yowmaani waxaan soo marnay inay ku jiraan laba jumlo oo midna ay tahay mustanafa istinaafan naxwiyan midna ay tahay mustanafa istinaafan bayaaniyan waxaa la mid uu leeyahay fii kownihima labadoodu inay yihiinna kula mid ah kalaaman inay yihiin kalaamkaasoo mutadaminan jumlatayni musta'nafatayni bilistilaaxayni inuu yahay kalaam kalaamkaasoo wata laba jumlo oo mid kastoo ka mida ah ay tahay musta'nafa bilistilaaxayni istilaaxan waxaa tahay istilaaxa bulaqada qaama alqowmu khalaa zaydan wa qaama alqowmu xaashaa camran wa qaama alqowmu cadaa bakran fakullu min hadihi اlamhila aلثalaaثa kalaamun tadamana waa hadal wata jumlatayni musta'nafatayni laba jumlo musta'nafa ixdaahumaa waxay tahay almushtamilaةu calى اlmustahnaa minhu jumlada wadata mustathnaa minhu oo ah midda hore qaama alqowmu wa hiya musta'nafaة istinaafan naxwiyan waالثaaniya midda labaadna almushtamilaةu waa midda wadata calى اlmustahnaa mustahnaha oo ah zaydan ama camran ama bakran wa hiya musta'nafatun istinaafan bayaaniyan waana jumlo musta'nafaha istinaafkeedu bayaani uu yahay liannaha fi taqdiiri jawaabu su'aalin muqadar maxaa yeeley su'aal muqadar ah ayay jawaab u tahay taqdiir ahaan fakaannaka lammaa qulta qaama alqowmu qiila laka waxaa lagu yidhi hal dakhala zaydun fiihim waa su-aashii muqadarka ahayde qoomkii baa istaagay markaasaa waaa waxay ka dhigan tahay in lagu yidhi zayd qolada istaagay ma ku jiraa faqulta waxaad tidhi khalaa zaydan maye qoomkii zayd wuu soo reebay khalaa zaydan soo jumlo ficliya ma aha oo ficil iyo faacil mafcuul bihi ka kooban wakada albaaqi waa la mid xaasha camran camar buu soo reebay qoomkii caddaa bakran bakr buu soo reebay ilaa annahumaa hase ahaatee labadan dambe ee jumlaة الmustaثnىa minhu wa jumlaة الmustaثnىa fi اlamhilaةi ثalaaثa ficliyataani waa labo ficliye ah waay midda mustaanafada istinaafan naxwiyanna waa ficliya middan kale oo istinaafkeedu bayaanigu uu yahayna waa jumla ficliya laakiin kuwii hore midda horeana waxay ahayd jumla ficliya midda dambena jumla ismiya ahayd wa haadaa inamaa yatamasha warkan wuxuu ku socon karaa maca alqowl in la yidha bianna jumlata almustahnaa laa maxalla lahaa inaysan icraab maxalaysan ku lahayn waana sida raajixa ah jumladan khalaa zaydan iyo caddaa bakran iyo xaashaa camran waa jumlatun musta'nafa laa maxalla laha min alacraab ama calى اlqowli biannaha fii mowdici nasbin calى اlxaal haddii la yidhaahdo jumladaas waa jumlo xaaliye ah oo fii mowdici nasbin taalla falaa ku socon maayo sababta markaas icraab ay maxal ku yeelatay haddaba laakiin sax ma aha sababtoo ah qaama alqowmu khalaa zaydan marka la yidhaahdo khalaa waxaa lagama maarmaan ah in laga xaalaynaa qowm ila meel kale wax laga xaalaya meesha ma taalleen jumlada xaaliyadana waa inay raabid wadato damiirka khalaa ku jirana qowmka u laaba soo maaha yacni sida ibnuxaadu ay qabaan sidoo kalena mararka qaarkood waxaa dhici kartaa saaxibuulxaal inuu noqdo nakiro nakiradaasoo musawiq aan lahayn tusaaleaan waxaa leedahay marartu birijaalin khalaa zaydan baa leedahay haddii xaal laga dhiga markaas musawiq muu haysto saas daraaddeed waxaa fiican in la yidhaahdo jumladan jumla xaaliya maahane waa jumlatun musta'nafa laa maxalla laha min alcraab wallahu aclam